xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogiye oo shuruuddaas la-aanteedana aanay anfacaynin kelimadaasu kelimada towxiidka aanay qofka anfacaynin ilaa in shuruuddaas laga wada hela maogi ogi shuruudu maxay tahay sheeg tiradeeda waxaa muhima ah in la fahmo shuruuda laakiin sida mu mualifka uu leeyahay kitaabkiisa weyn ee maaragtay uu ku sharxay sulam اlwusuul wuxuu leeyahay oo macaarij اlqabuul la yiraahdo wuxuu leeyahay fakam min caamiyin اجtamacad fiihi واltazamaha walow qiila lahu cududhaa lam yuxsin dalik yani waxaa badan buu leeyahay intaad arkayso qof caamiya ah oon si fican waxu baranin oo haddana shuruudi maaragtay eh, fahamsan laakiin soo tiri haddii la yidhaha ma garanayo marka yani waxa maqsuudku waa maxay in wax la barto oo wix lagu camal falo ee maahana yani alfaad in la tiriyo oo waa la xifdinaa keliya la yidhaha maaha waxaana jiru leeyahy shiikhu dad badanoo xafidsanoo alfaad si baan xafidsanoo haddaad sheegat shee sheeg tiraadid ya toddobadii maaragtay shardiya ay lahayd kelimaddaani tirinaayoon ku joogsanaynin si deg dega kugu keenaya haddana marar fara badan ku dhacaaya wax burinaya kelimaddii oo maaragtay diinkii ka saaraayaba marka waa in cilmi loo yeeshaa laguna camal falaa si uu qofku maaragtay laa ilaaha illa allah ahalkeedu uga mid noqdo xasanulbasri marka waxaa laga wariyey waxaa lagu yidhi dad baa waxay leeyihiin qofkii laa ilaha illa allahu yihahda dakhala aljanna yani axaadiis qaaraasaa tilmaamaysa mota markaasu wuxuu yidhi man qaala laa ilaha illa allah faaddaa xaqaha wa fardaha dakhala aljanna qofkii laa ilaha illahu yihahda oo xaqeedii iyo waxay mudneed guta oo la yimaada iyo wixii waajibka ahaa qofka jannadii waa galaa waxaa kaloo xasanulbasri laga wariyey inuu ku yiri ninkii shaacirka ahaa oo gabayaagii carbeed ee aadka caanka u ahaa oo farasdaq la dhihi jiray isagoo haweentiisii duugaaya islaantaa ka dhimatay farasdaqa xasan ba wuxuu ku yiri marka xasanulbasri wuxuu ku leeyahay culamaa oo taabici u ahaayo zaahid ahaayo aada u cilmi badnaa maa acdadta li hada alyowm maalinkan kan ah de waa la dhimanaya waa la isduugi doonaaye maxaad u diyaarsatay maxaa kuu diyaarsan markaasu wuxuu yihi shahaadatu an laa ilaaha ila allah mundu sabciina sana midha toddobaatan sana jiru ah marka yani kelimaddaas tawxiidka todobaatan sano maaragtay aan haystay yaa u diyaarsaday buu leey markaasa xasana wuxuu yihi nicma alcudda wax la diyaarsado oo tawxiidka ka fiican ma jiraan leeleh laakin lilaa ilaaha ila allah shuruuطa laakina lilaa ilaaha ila allah shuruuطa laa ilaha illah waxay leedahay shuruuday leedahay iska ilaali fa iyaaka waqadfa almuxsanaat ya haweenka dhowrsoon ya waa zinaysteen iyo waxaasa dhihin dadka gabayada iyo waxaas maaragtay ku caanbaxay afkoodu badanaa iska furanya mogta isma ilaaliyaan markaas ilaali buu yiri wahab ibnu munabih yaa qof u weydiiyey oo wuxuu yidhi alaysa miftaaxu اljannati laa ilaaha ila اllah furaha jannada lagu galo jannada kuu furaaya sow kelimadaas tawxiidka maaha laa ilaha illa allah maha markaasuu wuxuu yihi haa buu yihi wah baa maaragta jawaabaya moogta haa buu yihi walaakin maa min miftaaxin ilaa lahu asnaan fura ma jiro ilaa wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay maaragtay ilkuu leeyahay ya garangarooyin iyo waxbuu leeyahay ma garat oo saasunbuu wax ku furi karaa waa qufuulkii furihii waa inay isleeyihin moogta fain atayta bimiftaaxin lahu asnaanu futixa lak haddii aada la timaado jannadii albaabkeedii fure maaragtay ilka leh waa lagu furaa wailaa lam yuftax lak haddii kalese lagu furi maayo marka dee ilkihii wuxuu ka wadaa sida muuqata waa shuruudii laa ilaaha ila allah ay waajibka ahayd qofku maaragtay inuu fahmo oo ku dhaqmo marka shuruudda marka kelimadaas ay leedahay waa maxay oo aanay qofka anfacaynin kelimad towxiid ilaa inay shuruuddaas ku kulmaan moogiy maxay tahay sheikhu su-aashaasu isweydiiyey waa su-aashii sagaaliy tobanaad jawaabtu maxay tahay marka shuruuduhaa sabcatun shuruudeedu waa toddobo alawalu shardiga koowaad alcilmu bimacnaaha in kelimatu laa ilaha illa allah macnaheeda cilmi loo leeyahay oo la garanaayo macrifa loo leeyahay leelaan rumaysan yahay culamada qaarkood tasdiiqaasna way soo gelshaan nafyan wa ihbaata iyadoo waxna la diidaayo oo cibaadadii inay duulal kale mudan yihiin la diidan yahay loona sugaayo cibaadadii allah keliya oo laleeyahy allah keliya cibaado mudan cilmigaas marka maxaa ka soo horjeeda in aqoon loo leeyahay kelimad tawxiid maxaa ka soo horjeeda jahliga baa ka soo horjeeda jaahil ha noqonin waayo marka macnaheedu shardiga labaad waa maxay istiqaanu qalbi min biha kelimadaas tawxiidka in qalbigu uu yaqiinsan yahay waayo yaqiintu marka cilmiga waa ka sarraysaa macnaha shaki baa meesha ka baxsan waa wax agtiisa qofka ka go-an qofka marka qaarkood hadhi karta inuu cilmi u leeyaho haddana mugdi mugdi uu ku jiro oo maaragtay shaki usoo geli kara lakin yaqiinka shaki shaki sooma galo marka yaqiintu waxay kasoo horjeedaa shakigay kasoo horjeedaa waa shaki inuu meesha ka baxsan yahay shardiga saddexaad waa maxay alinqiyaadu lahaa daahira wa baatina wixii ay ku tusinaysa laa ilaha illa in loo hogaansamo oo aan faraha laga qaadin wixii ay ku tusinaysa oo qofka tarki aanu meesha imaanin tarki baa marat kasoo horjeeda inqiyaadka marka waa inu hogaansan la helaa oo qofki waxaa dhici karta inuu laa ilaha illa u ley laakin maaragtay inuu hogaansamo uu diidan yahay oo waxaa dhici karta in la yiraahdo maثalا sida xaqiiqaduba ay tahay zinadii waa xaaraam ribadii waa xaaraam yaa laleeyahay in naftii bani aadamka xaq dara lagu dilo waa xaaraan baa laleey markaasu wuxuu yihi waa sax waa xaaraan ya laakiin anigu uma hogaansan arrintaas arrin aniga ii taalla maahan buu leey inqiyaadkii baa laga waaya qofkaas kule qabuulkeena waa ku imaan doontaa marka waxay ka soo horjeedaa wax tarki la yidhaahdo faraka qaadiddaas oo shareecada qofku maaragtay uusan u hogaansamayn araabicu shardiga afaraad muxuu yahay alqabuulu lahaa waa in laa ilaha illa qofku uu aqbalsan yahay waxaa ka soo horjeeda radin iyo iska diidid waa dadkii cinaadka iyo wax noocaas kale ay ku jireen wajaxaduu biha wastaqanata anfusum dadkii lahaa waay adiladu way noo imaan doonta hadii aleera shiikhu mid walba gaar buu u sharixi doonaa ee hadda si duuduu duuduubaan u sheegaynaa marka waa in aqbalaad lagaa helaa oo wixii ay keensanaysay wixii maaragtay iyada ka ay laasimsanaysay iyo wixii ay maarata keensanaysay waa inaan wax ka mida aanu radinin oo aanu diidinin alkhaamisu shardiga shanaad alikhlaasu fiiha waa inuu ikhlaas qofkii uu leeyaho tawxiidkan markuu ku dhawaaqaayo waa inuu mukhlis uu yahay waxaa ka soo horjeeda shirki oo maaragtay uu cibaadada uu samaynaayo dulal kale la wadaajinaayo ama riyaa iyo isusus oo marka qaarkood isusus bay ka tahay xataa kelimadda uu ku dhawaaqaayo lafteeda isusus ka ah oo allah ulama jeedo waxba ku waxba ku tari mayso marka kan lixaad shardiga lixaad waa maxay aلصidqu min صamiimi الqalbi laa bilisaani faqaط waa inuu qofku ka run sheegaya kelimadan oo qalbiga ay kasoo soo go-daa laa ilah illa markaad leedahay samiim marka waxaa laga wada waa qalbiga dhexbartankiisa waa in qalbiga kasoo soo go-daa ee wax carabka keliya looga hadla aanay ahayn oo afka baarkiisa laa bilisaani faqat wax carab keliya looga hadla ma aha marka sidqigii maxaa kasoo soo horjeeda been baa kasoo horjeeda inuu wuxuu been ka sheegayo oo aan runba ka sheegayninba towxiidkan uu ku dhawaaqayo aلsaabic shardiga toddobaad waa maxay almaxabatu lahaa waa inuu kelimadii towxiidka uu jecel yahay iyo weli ahliha dadkeedana uu jecel yahay waxaana ka soo horjeeda inuu necab yahay oo uu kahanaayo kelimadda towxiidka waalmuwaalaatu waalmucaadaatu liajliha iyo in maaragtay xiriirin iyo goyn ayada darteed loo sameeyo waa macnaha jacaylkaa la jecel yahay kelimaddaa darteed loo sameeyo markaasaa maxabada ay run noqonaysaa shardigii toddobaadna waa ka kulligood marka waa uu sharxi doonaa culamada qaarkood marka toddobaad shardi waa ay kulmiyeen waxay yihahdeen qofkii raba inuu xifdiyo cilmun yaqiinu wa ikhlaasu wa sidquka mac maxabati wainqiyaadu walqabuulu laha waa cilmi iyo yaqiin iyo ikhlaas iyo runsheegid iyadoo ay la sii jirto jacayl iyo hogaansankaas iyo aqbali la aqbalo toddobadii halkaas ku dhan yihi hal la isugu keenay cilmu yaqiinu wa ikhlaasu wa sidquka mac maxabati wainqiyaadu walqabuulu laha ha marka shiikha laftiisu kitaabkiisa maarata macaarij اlqabuul wuxuu leeyahay wa bishuruuطi sabcati qad quyidat wa fii nusuusi اlwaxyi xaqa waradat fainahu lam yantafic qaa'iluha biالnطqi ila xayثu ystakmiluha alcilmu wاlyaqiinu wاlqabuulu walinqiyaadu fadri ma aquulu wasidqu wاlإkhlaasu wاlmaxaba wafaqaka allahu lima axabah macaarij اlqabuul yuu shiikhu saas ku yihi macaarij اlqabuul waa matni nadmi ah oo caqiida yuu ku sharxo waa kitaab aada u weyn oo mararka qaarkood ama laba mujalad lagu daabaco ama saddex mujalad lagu daabaco aad u qiimo badan oo adigu tawxiidkii o dhan uu ku jiro laakiin tawxiidka cibaadada aada xoogga u saara waa kitaab shiikha kitaabkan qoray laftiisa yaa kaasna qoray waa kitaab weyn oo macaarij alqabuul la yidhaahdo marka wuxuu leeyahay toddoba shardi baa lagu qayday buu leeyahay kelimadan toddobadaas shartina wax jeebkeen aan kala nimid moogiy nusuustii waxyiga yaa ku soo aroortay oo ku tusinaysa oo laga qaadanaya oo culimmadii maaratay istiqraac intay sameeyeen iyay maaragtay eh, kala soo baxeen shuruudaas shuruuddana runtii mararka qaarkood waa laisu keeni karaa waxaa dhici karta in saddex laisugu keeno afar laisugu keeno shan laisugu keeno oo way isdhex gelgeli kartaa maogta laakiin waxaa loo baahan yahay in macaanidii meesha ku jirta kulli la helo fainahu lam yantafic qaa'iluha binudqi buu leeya marka qofkii ku hadlaya tawxiidka ku intifaaci ma waa sida halkan buu ku yidhi ilaa xaysu yastakmiluhaa ilaa inuu dhammaystirta moogi oo shuruudan laga wada helo moogi alcilmu walyaqiinu walqabuul walinqiyaadu waa afar taas buu sheega fadri ma aqulu waxaan leeyahy marka ogow buu ku leeyahay kii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaadna waa maxay waa wasidqu walikhlaasu walmaxaba kadib marka kuu duceeyey oo wuxuu ku yidhi wafaqaka allahu limaa axaba alla ha ku waafajiyo waxa uu maaragtay jecel yahay marka in kelimadda tawxiidka cilmi loo yeesho waa waajib oo alla waa kan yidhi faclam anahu laa ilaha ila اllah wاstagfir lidambika way noo imaan doontaa oo aada maaragtay cibaadadu sugtaa allah keliya kana anfisaa wixii alla ka soo haray iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka aad leedahay allow keligan keligaabaan ku caabudaynaa waay kelima tawxiidkay ku keligaa keligaabaan ku kaalmo weydiisanaynaa macnaa duul kale ma kaalmo weydiisanayna kelig waan kuaabud keligaa baan ku caabudaynaa duul kale ma caabudayna marka qofku waa inuu yani cilmi u leeyahay sidoo kale yaqiinna waa inay jirtaa oo shakiga kasoo horjeeda aayadihii kulli iyo axaadiis waa uu keeni doonaa ikhlaas waa inuu jiraa shirkigii iyo istususkii kasoo horjeeda waa in maaragtay run laga sheegaya oo aan been laga sheegaynin munaafiqiinta been sheegee laa ilaah bay leeyihiin oo adduunkii bara inay ku badbaadaan un bes allana waa ki yidhi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun yani rasuulka alle inaad tahay baan rumaysanayna ku leeyihin oon qirayna allana waa ogyahay maarata inaad rasuulka alla tahay laakiin iyagu waxaa qalbigooda ku jira run ka sheegi maayaan waa beenlowyaal munaafiqiintu marka way noo imaan doonaan kulligood maxabadii sidoo kale oo kasoo horjeeda naciibka iyo kahashada qofku marku waa inuu allah iyo rasuulba uu jecel yahay diinka islaamka waa inuu jecel yahy waa muslimiintu waa inuu jecel yahay dadkii amarka ah, alle ku camal falaya waa inuu jecel yahay dadkii mukhaalifiinta ay khilaafsanaa waa inuu necab yahay waa inuu shirkigii iyo kufrigii uu necab yahay wax allo wixii kelimada tawxiidka maaragtay ka hor imaanaya ama maaragtay kamaalkeeda maaragtay eh, eh, ka hor imaanayo naqsi gelinayo waa inuu maaragtay uu necab yahay marka jacayl waa inuu jiraa kelmadaas wixii kasoo horjeedana la necab yahay hogaansan waa inuu jiraa oo maaragtay qofku uu sharciga alla u hogaansan yahay oo wejigiisu alla u hogaamiyo waa in qiyaad iyo idcaan waa in laga helo wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu aayadaha way noo imaan doonaan yani allah u noqda keligiisna u hogaansama qabuulna marka waa in la helaa oo raddi ka soo horjeeda oo qalbigii iyo carabkiiba kulli marka uu qofku ku aqbalsan yahay oo aanu maaragtay mucaanid ahayn gaaladii baa alle wuxuu le marka laa ilaha illa lagu yirahdo was weynaya siiyaan inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaha illa allah yastakbiruun qabuulkaa lagalaaya soo ma jeedid waxay leeyiin ilaahyadeennaan ka tegaynaa iyo macbuudaadkeena oo mid maaragtay gabaya ahoo waalan uga tegaynaa bay leeyihin marka waa in shuruuda lagu dadaalo haddii alla yidhaahdo darsiga soo socda yaan sharxeeda geli doonaa wabillahi tawfiiq